badan waxay ka dhaxaydaa rag iyo dumarka axkaamta soomka laakiin wuxuu sharxayaa masaa'il muhiim ah oo gaar ku ah dumarka masaa'ilkaas bisuu ka hadlaya axkaamun alfaslu saabic fasalka toddobeeya axkaamun waa axkaam axkaamtaasoo takhtasu gaar ku ah bilmar'ati haweenayda fii baabi siyaami baabka soonka sawmu shahri ramadaan bisha ramadaan soonkeedu waajibun waajib weeye calaa kulli muslimin nin kastoo muslima ayuu waajib ku yahay wa muslimatin iyo gabar kasta oo muslimad ah wa huwa soonka ramadaanna axadu arkaani lislaami islaamka tiirarkiisa mid kamida weeye iyo wa mabaaniihi islaamka dhisasyaalkiisa mid ka mida dhisasyaalka alcidaami waa weyn sawmu shahri ramadaan ramadaan bishiisa in la soomaa waajibun waajib weeye calaa kulli muslimin nin kastoo muslimuhu waajib ku yahay waa muslimatin iyo gabarh kastoo muslimaad ah wa huwa soomka ramadaana axadu arkaani lislaam islaamka arkaantiisa iyo tiirarkiisa mid ka mida weeye wa mabaaniyihi islaamka dhisasyaalkiisa mid ka mida weeye dhisasyaalka alcidaami oo waaweyn qaala allaahu tacaala ilaah wuxuu yidhi ilaah wuu sarreeyaahe yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenoo kutiba waxaa lagu waajib yeelay calaykum korkiinna assiyaamu soom wa macnaa kutiba kutiba macnaheedu furida waa la waajib yeelay weeye fa idaa balaqat ilfataatu gabadha dhallinyarada markay gaarto sina takliif sanadkii oo takliifka macnaha markay qaan gaarto oo ay gaarto sanadkii wax ku waajibayeen oo qofku mukalafka uu noqon lahaa oo acmaashiisa iyo aqwaashiisa dhammaan malaa'igtu qorayday faidaa balaqad markay gaarto alfataatu gabadhii sina takliif sanadkii oo layskallifayo qofka acmaashiisa hadduu dembi sameeyo malaa'igtu qoraysay biduhuuri ixdaa amaaraati اlbuluuq qaangaarka calaamadihiisa mid ka mid ah muuqashadiisana ay ku gaarto calayhaa korkeeda uu ka muuqdo biduhuuri ixdaa amaaraati albuluuq qaangaarka calaamadihiisa mid ka mida muuqashadiisana ay ku gaarto calayhaa gabadha uu ka muuqdo qaangaarka calaamaduu leeyahy gabadhu calaamadahaas mid ka mida hadduu ka muuqdo calaamadaha oo lagu qaangaaro madhabka shaaficigu saddexuu qabaa kan koobaad waa xayr gabadhu sagaal sano ayadoo gaartay hadday xaysho waa qaangaar culummada madaahibta muslimiintuna waa ku ijmaaceen gabadhaasu inay qaangaar tahay mar hadday xaysho sanadka ay gaartayna sagaal uu dhan yahay dhammaan xanafiyo iyo maalikiyo iyo xanaabilo iyo shaaficiyo waa isla ogolyihi arrintaasuna gabadhay gaar u tahay oo xayd in lagu qaangaaraa gabadhu gaar u yahay arrinta labaad ragga iyo dumarka waa ka sinan yihiin waxa uu yahay in biyaha manidaahu ka yimaadaan haddii qofka biyo maniyuhu ka yimaadaan ama wiil ha ahaado ama gabar ha ahaadee waa qaangaar muslimiintuna ijmaacay ku yihi mana isku khilaafsana isagoo sagaal sano gaaray haddii biyihii manidu ka yimaadaan oo uu ixtilaamo waa qaangaar qofkaasu ama wiil ha ahdo ama gabar ha ahaado labadaas calaamo marka waa ijmaacaad aayaadka qur-aan iyo axaadiistaana tusay wax khilaafana male culummada muslimiinta dhexdooda calaamada saddexaad waa shan iyo toban sano inay u dhammaato qofka ama wiil ha ahaado ama gabar ha ahaadee waana midda ay madaahibtu isku khilaafsan yihiin dii qofkii shan iyo toban sano u dhammaato markaas ka horna gabadhii aan xayd ku dhicin biyo maniyana aysan ka imaan wiil iyo gabar midkuu yahayba ma qaangaari mise ma qaangaari jamaahiirta culummada muslimiintu waxay qabaan waa qaangaare dii shan iyo toban sano dhamaato waa qaangaare marba hadday shan iyo toban sano dhammaato xanafiyadu meesha ay khilaafsan yihin halkaas marka iyagu waxay leeyihiin haddaan gabadhi xayd ku dhicin biyo maniyana aysan ka imaan wiilkiina biyo maniya aysan ka imaan شan iyo toban sano ku qaangaalima toddobiyo toban iyo sideed iyo toban aqwaashaasay leeyihi meeshaas marka waxaad dareemaysaa madhabka gaalada maaha madhab muslim gaalada fakerkooda oo ah sideed iyo tobana lagu qaangaaraa wax ka yarna laguma qaangaaro waa xugun gaalo oo gaalnimo ahay maaha madhab madaahibta muslimiinta ka mida oo dadka caamadaha gobol ka mid ah waxaa loo hoosgeliyaa madhabka xanafiyada qaba madhab xanafiya ma qabo sideed iyo toban ka yar laguma qaangaabo waxaan ku leenahay haddii gabadhii xayd ku dhaco sagaal sano iyadoo jirta waa qaangaaray qabaan culummadii o dhan xanafiya iyo qayrkoodba gaaladuna waxa weyan xayd amaha ku dhacanayo ku dhicina sideed iyo toban laguma waxna in laguma wey sidoo kale haddii biyihii manidu ka yimaadaan qofka ama rag ha ama dumar ha ahaadee waa qaangaar muslimiintu waa ijmaac ayado quraan iyo axaadiis gaaladuna waxay qabaan maahan qaangaar saas daraaddeeda qofka muslimkaa ah, xukunkii gaalo iyo xukun muslim waa inuusan isku qalbin marka caamadii waxaa la leeyahay madhabka xanafiga madhab xanafi ma qabo subxaan allah madhab qabaa ma jiro meesha warka xanafiyadu ku jira waxay tahay wiil iyo gabar midku rab ha ahaado caruurkii haddaan biyo manihu ka imaan gabadhiina xayd uusan ku dhicin shan iyo toban sano la soo gaaro ma qaangaarin mise ma qaangaarin waa masalada oo markaas madhabka xanafiyada ay jumhuurtu isku khilaafsan yihiin soo ma jeedin meeshii marka laakiin gaalada ayaga waa maxay sideed iyo tobanka yar laguma qaangaaro wey qofkuunu ma qaangaarin iyo waa qaangaarana masale furuur furuuc maaha waa aslu diin sababtoa ah qofaan qaangaarin salaadu waajib kuma aha qofaan qaangaarin soonku waajib kuma aha qofaan qaangaarin xaj waajib kuma arkaanta islaamka ay taabeen masaladu u fiirsada waana waxaas waxaa ku qoran dastuurka wadanka ka warrama waxaas wey ah. ah, haddii la yidhaha ma qaangaarin macnaheeda salaad waajib kuma ahan wey haddii la yidhaha ma qaangaarin soonku waajib kuma ahan wey ma qaangaarin waa masale asala maaha masale farca ah, masale aslu diintaabayda wey mideeda kale sideedaba in la yidhaha qaanuunka xaa diinka waafaqsanayn xaan waafaqsanayn saxba maaha dhammaantiis waa camal shaydaan sababto ah horta madiina laga keen isaga marka la dejina ma kitaab ama minhaaj ha ahaado ama mid kale ha ahaado kitaabku raba ha ahaado kitaab lasoo iktisaariyey miya subxaana maya dad aan kitaabba war ka hayn ah waxa weyn qawaaniinta adduunka ka soo aruursaday axkaamtana alla soo dejiyo sida salaadan alle aan ugu caabudayno axkaamta alle loogu caabudaa qofku xataa xukunka markuu samaynayo muxuu samaynaa inuu ilaahay ku caabudo wey kana maba aanba looguma talagelin in alle laga qaataba qawaaniina laga soo aruuriy dad la yidhaha sharci yaqaano sharciga yaqaanin kan islaamku ka mid maaha ah, kamid mid maaha waa shuruuc gaalo shuruucda caalamiga ah lagu leeyay aa laga soo aruuriyey qaaraa la qurqurxiyey xoogaa la qurqurxiyey marka xaa harci waafaqsan xaa waafaqsan maba la yidhaha kulligiis waa baail ah. wixii sharci ah sharcigay ku yaalleen wixii aan sharci ahaynna sidiisuba baatil u ahaa soo kan sharciga xataa waafaqa haddii lagaba helada ma banaana isaga laga qaato waa in ilah rasuul laga qaato oo ilaah lagu caabudaa ee maahan in waa qaanuunka waddanka maaha waa in ilaahay lagu caabudaa oo la yidhaha allah yidhi nabigaa yidhi sala allahu oo hoggaansan iyo ilaah caabudid loo qaato xukunkaas ee qaanuun ahaan looma qaadan karo ma banaano marka masaailkaas waa in la marka saddexdaas calaamo shaaficiyadu ayay qabaan laba ka midana waxaan sheegnay inay ijmaac tahay midka oo ah شhan iyo toban markuu gaarana xadiiskii bukhaari iyo muslim cabdullahi bn cumara tusayo oo nabigeena suban salى اlahu wasalam cabdullahi bn cumar wuxuu yhi anoo afar iyo toban jiraa la iisoo bandhiga jihaadka inaan u baxo nabigu waa diiday joog wey ma adan qaan gaarin wey macneheed anoo jira shan iyo tobana la iisoo bandhiga markaasuu ii ogolaadayu shan iyo toban markaan gaaray ayaa nabigu ii ogolaaday buu yihi sal allahu calay wasalam cumar ibn cabdicasiis waa markii loo sheegay uu yidhi waa xadka kala saara saqiir iyo kabiir shan iyo toban sano nabi maxameda noo kala saaray qof dambe la weydiin marka taasna waa sida jumhuurtu ay qabaan laakiin xanafiyadu masaladaas lama qabto laakiin ma ahan xanafiya inay qabto laguma qaangaaro wax weeyaan sideed toban iyo wax ka yar taas gaaladaa qabtay muslim ma qabo masale waxaa jirta afraad oo calaamad afraad oo ay qabaan a'imo badan in lagu qaangaaro waxay tahay calaamadaas haddii qofka ay ka soo baxdo tinta cawrada korkeeda ka soo dhalata tinta hoose ee cawrada hareeraheeda iyo korkeeda ka soo baxda ee ad adag maahan xaadda maahan xaadda maahan xaadda laguma qaangaaro wax qabaana ma jiraan in lagu qaangaaro laakiin tin adag oo haddii la xiirhaya bir u baahan tintaasu qofkay ka soo dhalataa ma qaangaaray mise ma qaangaarin imaamu maali wuxuu qabaa waa qaangaar laakiin xuduudda laguma oofi karo maadaama khilaaf ku jiro xuduuddana shubhada waa lagu difaaca laakiin waa qaangaar lay ibn amed wuxuu le waa qaangaar axmed ibn xambal wuxuu le waa qaangaar isxaaq ibnu rahwey wuxuu le waa qaangaar waxa weya imaamu hawri wuxuu le waa qaangaar imaamu shaafici wuxuu leeyahay kala qaab ma caruur gaalo laga hadlayo mase caruur muslim caruur gaalo hadduu yahay shaki male waa qaangaar haddii tintaas lagu arko ilaa xadiis saxiixa yaalle waa qaangaar amaa caruurta muslimiinta inuu qaangaaray ma ma qabo shaafici qowlkiisa mashhuurka waa jiraa wej shaaficiyada la sheego laakiin ma qabo shaafici wuxuu qabaa caruurta muslimiinta maya kuma qaan qaangaaran gaalada ku qaangaarta marka hore taana waxaa jira khilaaf shaaficiyadu isku khilaafsan yihiin tintaasoo dhalashadeeda gaalada markaan leenahay waa ku qaangaaraan ma iyada soo dhalashada laftirkeeda qaangaarka mase waa calaamad tusta caruurku inuu qaangaaray oo uu ku qaangaaray tintan ka hor inuu ixtilaamay oo mariyu ka timid ah, inuu ixtilaamay oo mariyu ka timid ama sanadii dhammaatay waxay xoog ay rajaxaan marka tintu maba ahan xataa gaalka markaan leenahay waa ku qaangaaray ma ahan tinta soo dhalashadeedu qaangaar maahan calaamadii qaangaar iyada laguma qaangaaro ee calaamad wey waxay tusaydaa markaan tintan soo dhalatay inay ka horeyday qaangaarnimadu waxay tusayda qaangaarnimo ka horeyday oo ah ama meniya ka timid ama shan iyo toban sana dhammaatay saasay qabaan marka haddii la waa calaamad marka waxay leeyiin marka muslimiinta uma baahnin inaan tintan ka fiirino ilaa waktigay dhasheen aan naqaanay aabbahooda hooyadooda la weydiinay laakiin gaaladii maadaama aanaa noqon carruurtooda maray dhasheen tintaanan ka fiirayn saasaana gaalka aan ugu gaal yeelnaya muslim uma baahni tintaanuna waa calaamaday ee e ayadu qaangaar maaha waa calaamad tuusta caruurku inuu qaangaaray marka muslimiinta aabado hooyadooda la weydiina goormuu dhashay caruurkaagu khalaas kuwaan ma naqaan maray dhasheen tintan ka fiirayn saasay u kala duwayen shaaficiyadu laakiin culummada aan sheegnoo dhan waxay qabaan ayadana waa lagu qaangaara waana midda afraad faidaa balaqad markay gaarto alfataatu gabadhii dhallinyarada ahee sinna takliif sanadka oo takliifka qofka waxa weeyaan wax ku waajibayaan biduhuuri ixdaa amaaraati lbuluuq qaangaarka calaamadihiisa mid kamida mida muuqasho ay muuqatay calayhaa gabadha ay ka muuqatayna ay ku qaangaarto ama xaydaa ku dhacay ama meniyaa ka timid ama shan iyo toban sanaa u dhammaatay qowlkii afraad adinugu darana tintiya soo dhalatay waa afar wa minhaa waxaana ka mid ah calaamadaha qaangaarka alxaydu xayd ah ka mid ah xayd ah ka mid ahe wa minhaa calaamadaha qaangaarka oo weliba ijmaac aan khilaafka lahayn xaydkaa ka mid ah sagaal sano markay gaarto hadday xaysho fa inahu shaniye yabda-u waxaa bilaabanaa wujuubu sawmi soonka waajibidiisiyaa bilaabana mar haddii ay xayd ku dhaco waana muhiim gabdhaha in loo sheego wax lagu qaangaaro wiilasha in loo sheego wax lagu qaangaaro haddii kale waxaa imaanaya qof qaangaar ah oo wixii uu ku qaangaaray aan aqoono isku haysta inuu saqiiri oo ka taga waajibaadkii marka ah, waajibaad badan ay carruurtu ka tegay ayagoo isku haysta inay saqiira yihiin fainahu shaamiya yabda-u waxaa bilaabanaa wujuubu soomi soomka waajibidiisa fii xaqihaa gabadhaas xaqeeda uu ku waajibo waqad taxiidu gabadhu inay xayshaa dhici karta walxaal hiya gabadhu fii sinni taasica sanadii sagaalaad ayadoy ku jirto waxaad dhici karta gabadhu ayadoo sagaal jira inay xaysho waana qaan karta markaas waqad tajalu inay ka jaahil noqotaana dhacda bacdulfatayaati gabdhaha qaar ka mid ah annahu shaniya yejibu inuu ku waajibaa calayhaa korkeeda asiyaamu soom xiina idaaka markaas xaydku ku dhacay gabdhaha gabar ka mida waxaa dhici karta ayadoo sagaal sano jirta in xayd ku dhaco oo ay sida isku qaangaarto laakiin aan horay aabeed hooyadeed macallinkeedii midna u sheegin inay lagu qaangaaro xaydka oo ay isku haysato inay saqiir tahay waqad tajhaluu inay ka jaahil noqotaa dhici kartaa bacdulfatayaati gabdhaha dhallinyarada gobolka mid ah anowshaniya yejibu inuu ku waajibe calayhaa gabadha asiyaamu soon xiina iddaaka xiina id taxiidu marka ay xaysho wahiya bintu tisci siniin ayadoo sagaal sano jira markay xaysho in soon ku waajibaya inay ka jaahiltaana dhici karta falaa tasuumu marka soomi mee maxay u soomi weyday dannan liajli dannin malo daraaddiis malahaasoo minhaa gabadha xaggeeda ka ahaaday maxay malaynee annahaa iyadu saqiiratu inay saqiiro tahay waxay malaynaysaa inay saqiiro tahay ma u haysato markaasoo inuu waajib ku yahay walaa ya'muruha mana amraan ahluhaa dadkeedu bisiyaami soon waa qaangaartaa soon dhihi maayaan oo ayaguna ama waa jaahiliin amase jaahiliin maan masalada waa ogyihiin waa kaafiliin ah, mana ku baraarugsanaba caruurkan in xilka saaran yahay ay waajib tahay inay u sheegaan maba ku baraarugsana waa kaafiliin walaa yaamuraha gabadhi mana amrayaan ahluha eelkeedii bisiyaami soom wa haada arrinkaas oo ah cadamu siyaamihaa wa tarku amri bihaa waa laba arrimood ayadii inaysan soomin iyo waalidkii iyo eelkii inaysan amrin labadooduba waa qalab wahaadaa arinkaasu tafriidun waa gaabin xaqii laga gaabiyey tafriidkaasoo cadiimun weyn bitarki ruknin rukni ka tegidiisa xaqii looga gaabiyey rugnigaasoo min arkaan lislaam arkaantii islaamka ka mid ah rugni dhan oo arkaantii islaamka ka mid aha laga tegay marka gabdhihii sidaasu hadda ka hor ku dhacday xukunkoodiiyuu sheegaa shiiku masaa'il muhim uu asagana ugu tala galay kitaabka oo in badan ka qarsoon dadka gabdhihii ku qaangaaray xayd oo aan ku baraarugsanayn masaladaas oo kadib ogaadeen oo kadib loo sheegay oo kadib loo sheegay oo aan markii hore ku baraarugsanayn kadib ay dibka ogaadeen intaasoo ramadaana seegtay maxay samaynayeen markay ogaadaan waa waajib inay qalleeyaan waa inay soo qalleeyaan wuxuu yidhi shiiku waman gabadhii xasala uu ka soo xasilay minhaa xaggeeda daalika tafriidkaas gaabintaas gaboodfalkaas laga gaabiyey waajib waajibaadkii waman gabadhii xasala uu ka soo xasilay minhaa xaggeeda daalika tafriidka iyo gaabinta wajaba waajib waxaa kuwa ah calayhaa korkeeda qadaa'u sawmi soomkii la qallayntiisa alladii soomkii tarakathu ay ka soo tagtay min xiini bidaayati alxayd xaydka bilowgiisii laga soo bilaabo xaydka bilowgiisii laga soo bilaabo soomkii ay ka soo tagtay min xiini bidaayati alxayd xaydka bilowgiisii laga soo bilaabo bihaa gabadhaas waxa weyn ay xayshay walow madaa haba tago calaa daalika calaa daalika tafriidkaas fatratun fatratun muddo fatradaasoo dawiilatun dheer waxaa dhici karta labaatan sano inay ka soo wareegtay konton sano inay ka soo wareegtay oo gabadhu iyadoo hooye ay ogaato weyn waa arin qaladahoo dhacay waa in soonkaas laska soo aleeya waa in soonkaas layska soo qalleeya walow mataa habag tago calaa daalika tafriidkaas fatratu muddo fatradaasoo tawiilatun dheer liannahu soonkaasu baaqin wuxuu baaqi ku yahay fii dimatihaa gabadha mas-uuliyaddeeda waa xil dusha ka saaran intay nooshay waa inay iska guddaan man yajibu calayhi ramadaan ramadaan yuu ku waajibaa man qofkee yejibu uu ku waajibaa calayhi korkiisa ramadaanu idaa dakhala markuu soo galo shahru ramadaan wajaba waxaa waajib ku ah calaa kulli muslimin nin kasta oo muslim ah wa muslimatin gabar kasta oo muslimad ah muslimkaas iyo muslimadaasoo baaliqayni qaangaar ah muslimkaas iyo muslimadaasoo saxiixayni caafimaad qaba muslimkaas iyo muslimadaasoo muqiimayni negi oo aan musaafir ahayn waxaa waajib ku ah sawmuhu ramadaan in la soomo wejaba faacilkeedii wey sawmuhu ramadaan in la soomaa waajib ku ah mar haddii bisha ramadaan soo gasho nin kasta iyo gabar kasta oo qaangaar ah oo caafimaad qabaan oo aan musaafiriin ahayn waajib waxaa ku ah inay soomaan idaa dakhala markuu soo galo shahru ramadaana wajaba waxaa ku waajiba calaa kulli muslimin wa muslimatin nin kastoo muslim ah iyo gabarh kastoo muslimad ah ninkaas iyo gabadhaasoo baaliqayni qaangaar ah ninkaas iyo gabadhaasoo saxiixayni caafimaad qaba ninkaas iyo gabadhaasoo muqiimayni negi oo aan musaafir ahayn waxaa ku waajiba siyaamuhu ramadaan in la soomo in la soomaa waajib ku ah waman qofkii kaana ahaada minhumaa muslimka iyo muslimadda xaalu ka mid yahay mariida mid jiran qofkii ahaada ow musaafiran ama musaafir ahaada fii afnaai shahri bisha dhexdeeda bisha ramadaan dhexdeeda qofkii musaafir noqda fa innahu qofkaasu yufdiru waa iska afura waa ruqso ilaahay siiyey ramadaanka dhexdiisa qofkii jiran rag iyo dumar qofkii musaafir ah rag iyo dumar fa innahu qofkaasu yufdiru waa afuraa wayaqdii waana qallaynaa cadada maa shay tiradiis afdara uu afuray cadadkaasoo min ayaamin maalmo ah maalmaho uqara kale nin kasta iyo gabar kasta oo bisha ramadaan dhexdeeda xanuunsadoo jirada oo xanuun qabto ama musaafiriin ah waxaa ilaahay u rugseeyey inay iska afuri karaan iska wilaan iska cabaan markii uu raysto kii jirana kii musaafirkaahana muqiim noqdo ramadaan dhammaado maalmihii ay afureen maalmo la eg waa inay soo qalleeyaan day toban afureen tobanay qallayn day maalin kaliya afureen halkii maalin saasaa waajib ku ah qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi faman qof kasta oo shahida xaadir ahaada minkum idinka muslimiintaa xaala uu idinka mid yahay ashahra fi shahri bishii ramadaan falyasumhu ha soomo qofkii bishaas joogaa ha soomo faman qof kasta oo shahida xaadira ah, minkum idinka xaalu idinka mid yahay ashahra fi shahri bisha falyasumhu ha soomo bisha waman qof kastoo kaana aada mariidan mid jiran ow calaa safarin amase safar korkiisa mid ku sugan waxaa meeshaas la soo qadaraa fa afdara oo afura maxaa yeelay qofka jiran hadduusan afurin oo isagoo jiran isdhiboo soomo qallalguma lah qofka musaafirkaa hadduusan afurin oo asagoo musaafiran ramadaanka sooma qala laguma leh qofka qala lagu leey waa qofkii afuray oo ruqsadii qaatay marka waxaa la leeya waman qof kasta oo kaana ahday mariidan mid jiran bishii ramadaan ow calaa safarin ama safar korkiis mid ku sugan oo fa afdar afur fa ciddatun fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday ciddatun tiro tiradaasoo min ayaamin maalmo ah maalmaho qara kale maalmihii uu afuray tiro le-eh waa inuu qalleeya hadduu afuray ilaahay ruqsadaasuu siiyey qof kastoo jirada ama musaafir ah way iska afuri kara waa ruqso ilaahay siiyey kamaa sida anna man adrakow qofku soo gaaro ashahru bisha walxaalna uu bisha ramadaan soo gaaro huwa asagu kabiirun mid weyn uu yahay harimun duq ah laa yastadiicu aan awoodin asiyaama soon ow mariidun mid jiran ah maradan jiro jiradaasoo musminan dheer jiradaasoo laa yurjaa aan la rajaynayn irtifaacu kor noqoshadiisa canhu qofka uu ka kor noqdo fii waqtin uu ka kor noqdo waqtigoo min alawqaati ka mida ah. oo min rajulin nin ah qofka duqoobay ama jiran aw imra'atin ama haweeney ah fa innahu qofkaasu yufdiru waa afuraa wa yudcimu waana quudinaa can kulli yowmin maalin kastaba miskiinan hal miskiin nisfa saacin saac barkiisuu siina saacaasoo min quuti lbaladi magaalada cuntada laga cuno xaggeeda ka ahaaday halkaana laba masalo muhiim ah uu noogu sheegay qofka duqoobay ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado oo soonka aan awoodin waa duqoobay da-daas daraaddeed uusan soonka la awoodin mar haddii uu heerkaas gaaray waxaa asaga waajibka ku ah maahan inuu soomo sanaba awoodeen ilaahayna kuma waajibiyo qofka wuxuusan awoodin ee waajib waxaa ku ah inuu miskiin quudiyo maalinkiiba qofka labaad wuxuu yahay waa qof jiran jiro dheeraatay dhaqaatiirtuna ay yidhaahdeen intaan annagu oqoon leenahay jiradaanu ma laga raysto dhaqaatiirtiina ay yidhahdeen inta annagu aan khibrad leen awood alle lagama hadlaayo ilaahay awooddiis wax kastu awooda laakiin waxa wax lagu fahmaa waa inta banu aadanku garan karo hadday dhaqaatiirtu yidhaahdeen sidaan annagu naqan xanuunkan lagama raysto xanuunka musmin aa la yidhaha markaas qofkaas ramadaan marka la gaaro soon waajib kuma aha ilaa maba awoodee ilaahayna qofka kuma waajibiyo wuxuusan awoodin waxaa waajib ku ah inuu miskiin quudiyo shiiku wuxuu yidhi muxuu siinaa wuxuu siinaa uu yidhi shiiku saaci nabiga barkiisa haddii la yidhaha saaci nabiga barkiis qowlka muctadelka ah qowlka muctadilka ah waa kiilo iyo hal tumun waa markaan idhaahno saacu waa laba kiilo iyo rubac sida ahlucilmiga gobol mareen ahlucilmiga gobolna waa ka yareeyaanoo laba kiilo iyo afartan garaamay ka dhigan qaarna waa ka badiyaanoo saddex kiiloay gaadhsiiyaan qaar laba kiilo baray gaadhsiiyaan laakiin marka aad loogu fiirsado waxa weeyaan laba keliya bar ma dhama saaca nabigu sal اlahu alay slm ma dhama waana xaqiiqo waa ka yari ma laba kiliyo afartan garaama ma laba kiliyo tumuna ma laba kiliyo rubaca meelahaas kama badnaa karo haddaan idhaahno marka qowlkaas aan qabansanno waa qowska cabdullahi bnu saalix minxaa iyo uu maro haddaan qowlkaas qabanno laba kiilo iyo rubac aan nidhaahno waa saac saac darkiis waa kiliyo tumun waa hal kiilo iyo tumun ama umun umunku macnaheedu waa kiilo sideed loo qabiye meeshiisa ama waa boqol labaatan iyo shan garaam intaasaa laga rabaa huy saasna madhabka xanaabilada ah madhabka xanaabilada waxay yidhahdaan miskiinkiiba waxaa la siinaa nisfu sac ama shaaficiya waxay yidhaha maye hal mud aa la siina halmuud macnaheedu waa nus kiilo iyo lixdan iyo shan garam ah, nus kiilo iyo wax yar xataa nus kiilo iyo lixdan garam tumun barkiisu calaa kuli xaal miskiinu quudina waxaana ka sugan anas ibnu maalik markii uu duqooboo soomi waayey inta u kaadi bishii markay dhammaatay soddon miskiin inuu dharjiyey oo uusan waxba u koombayne ta bisleeyey oo maraq iyo mufo u diyaariyey uu ka dharjiyey Ah, marka saas baad yeeshaan khiyaaraad leedahay wuxuu uhi shiiku sida anna man adrakahu qofkuu soo gaaro ashahru bisha ramadaan walxaalna uu soo gaaro huwa asagu kabiiru uu weyn yahay harimun duq uu yahay laa yastadiicu siyaama soom uusan awoodin aw mariidun ama uu jiran yahay maradan jiro maradkaasoo musminan ku dheeraaday oo ah mid aan rajo laga qabin inuu laga raysto maradkaasoo laa yurja aan la rajaynayn irtifaacu kor noqoshadiisa canhu qofka uu ka kor noqdo fii waqtin waqtigoo min alawqaati ka mid a qofkaas jiran ama kan duqoobay oo min rajulin nin ah aw imra'atin haweenay ah fa innahu qofka duqoobay iyo kan jiradiisa aan rajo laga qabin inuu ka raysto yufdiru waa afuraa wa yudcimu waa quudinaa can kulli yowmin maalin kastaba miskiina nisfa saacin saac barkiisu quudina oo ah kiilo iyo humun min quuti lbeledi magaalada uu ku nool yahay cuntada laga cuno oo dadku u badan yihiinuun ka bixina cuntada qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi wa cala aladiina dadkii dushooda waxaa ahaaday yudiiquunahu soonka isku kalifa yudiiquunahu ayaa laba macno laga macneeya yatakalafuuna bisiyaam dadka soonka isku kalifahun awoodin iyo yudiiquuna yaqdiruuna dadka awooda yaqdiruuna waa lagu fasiraa aayadana markaas waxaa la leeyahay awalu islaam soonka markii ugu horreeyo la waajibiyey waxaa ilaah waajibiyey dadka soonka awooda kii rabaana inuu soomo kii rabaana uu cunto saasa alla waajibiyo kadibaa ilaahay dadkii awooday khiyaarkii ka nasaqay oo uu yidhi faman shahida minkum mushaara falyasum waa hadii marka yudiiquunahu lagu fasiro yaqdiruuna tafsiirka labaad yudiiquuna waa midku halkan u keenay oo ah yatakallafuuna wa yatajashamuuna kuwa isku kalifa soonka ee aan awoodinoo ku dhigtoonaan kuwaas korkooda waxaa ahaaday fidyatun fidyo ka bedelo fidyadiyaa lagu cadaynaa dhacaamu miskiinin miskiin quudintiisa ahaatay miskiin inu quudiyo qaala cabdulaahi bnu cabaas wuxuu yidhi radia allaahu canhumaa hiya aayaddu lilkabiiri qofka weynay u sugnaatay alladii kabiirka laa yurja aan la rajaynayn bur-u raysashadiisa duqnimo lagama raysto lama rajeeyo ayada in laga raysto dib marka hore wixii meesha ku dhigay ay ahaayeen sanad sanadka lagama raysto waa soo darsa qofkaasa aayaddan u taalla walmariidu qofka jiran uu ku yidhi shiiqu alladii mariidka laa yurjaa aan la rajaynayn bur-u maradihi jiradiisu inay raysato fii xukmi lkabiiri qofkii duqoobo lamidi qofkii duqoobay la rajayma inuu raysto soo maaha kii marka mariidka ahaa ee jiradiisa aan la rajaynayn inuu ka raystana waa la mid isagana la rajaynmaa inuu raysto walmariidu qofka jiran alladii mariidka laa yurjaa aan la rajaynayn bur-u maradihi jiradiisa raysashadiisa fii xukmi lkabiiri qofka weyn xukunkiisaoo kalu ahaado walaa qadaaa wax qadaana calayhimaa korkooda ma ahaanin oo qofkii jiranaa oo jiradiisa inuu ka raysto aan la rajaynayn iyo qofkii duqoobay wax qalaa lagama rabo wax qalaa lagama rabo waa licadami imkaanihi imkaani اlqadaa qadihii suurtagalnimadiisa waaba la waayo suurtagalba maaha inay qadeeyan is amaba awoodaan wa macnaa yudiiquunahu yudiiquuna macnaheedu yatajashamuunahu dadka isku kalifa wey ee yatakalafuuna waa dadka isku kalifaya saasuu sheeku ku fasir wa takhtasu waxay gaar la tahay almar'atu haweenaydu biacdaarin cudurdaaryaal haweenayda waxaa jira cudurdaaryaal u gaar ah oo keenaya inay afurto cudurdaaryaal ayada u gaar oon raggu shaqo ku lahayn wa takhtasu gaar waxay la tahay almar'atu haweenaydu biacdaarin cudurdaalyaal acdaartaasoo tubiixu u banaynayda lahaa haweenayda alifdaara afurid fii ramadaana ramadaanka ay afurto cudurdaaryaal oo ramadaanka inay afurto u banaynaydaa haweenaydu gaar lata maca an taqdiya calaa an taqdiya maca an taqdiya ayadooy jirto inay qallaynaydo maa qadarkii afdaratu ay afurtay calىa an taqdiya maca an taqdiya inay qallaynaysaa ayadooy jirto maa cadadkii afdaratu ay afurtay bisababi tilka alacdaari cudurdaaryaalkaa sababtood ay u afurtay oo min ayaamin maalmo min ayaamin maalmo ah cadadka ay qallayneen maalmahaasoo uqara kaloon ramadaan ahayn cudurdaaryaal ayaa jira oo gabadha u khaasoon raggu lahayn oo keenaya inay afurto laakiin cudurdaarkaasu ku rababa ha ahaado mar walba qallaa laga raba ee la ma masaladaas waa daciif masalada qawigaah waxay tahay soonku arkaanti islaamku ka mid wax ridi karo qofkaan la dhihi karo ha qallayn waa in aayad la helo ama xadiid wax kale loogama ridi karo marka dumarka cudurdaaryaalkaasu ku yimaadaan qalla laga rabaa isagaana noo cadayna cudurdaaryaalka wa haadihi lacdaaru cudurdaaryaalkaas hiya acdaartii alxaydu xayd wey iyo wanifaasu waxaa ka mid a xayd iyo nifaas haddii gabadho xayd qabto ama ay umusho waxaa xaaraan ka ah inay soonto iyadoo dhiiggii ka socdo mana ka ansaxayo hadhowna waajib waxaa ku ah inay qallaydo mar hadday awoodo alxaydu xayd iyo wanifaasu nifaas yaxrumu waxaa xaaraan ka ah cala almar'ati haweenayda asawmu soom afnaahumaa afnaaa alxaydi wanifaas xaydka iyo nifaaska dhexdooda inay soomtaa xaaraan wey wayajibu waxaana waajib ku ah calayhaa cala almar'ati haweenayda alqadaau inay qadaydo min ayaamin maalmo ay qalaydo maalmahaasoo uqara kale maalmihii ay ka afurtay ramadaanka oo ay xaydka qabtay amay umusha aheed maalmo bedelka ah waa inay qalaydo maxaa u daliil ah limaa xadiidkiiya u daliil ah fii saxiixayni bukhaari iyo muslim ku sugnaa can caaisha laga wariyey radia allaahu canhaa qaalad caaisha waxay tidhi kunnaa waxaan ahayn nu'maru in nala amro biqadaa'i sowmi soomka in la qalleeyo walaa nu'maru nalama amri jirin biqadaa'i salaati salaad in la qalleeyo saxaabi hadduu yidhaahdo saasaa nala amray sidaasaa nala ka reebay waxay la mid tahay xagga xukunka nabigaa na amray nabigaa naga reebay sababtoo ah saxaabadu amarka iyo nahyiga nabigay ka qaadan jireen ee cid kale kama qaadan jirin marka caaisha waxay tidhi kunnaa waxaan ahayn markii xaydku nagu dhaco nu'maru in nala amro biqadaa'i sawmi sawmka la qallayntiisa walaa nu'maru nalama amri jirin biqadaa'i salaati salaad in la qalleeyo gabadha intay umul tahay iyo inta ay xaydka qabto salaada ka tagtay qalleen lama yidhaahdo ilaahay baa ka cafi wadaalika jawaabkaas caaisha markay jawaabayday wadalika jawaabkaasu lamaa sa'alathaa caaisho waa markay weydiiday imra'atun haweeney wadaalika jawaabkaas lamaa sa'alathaa waa caaisho markay weydiiday imra'atun haweeney oo fa ay tidhi maa baalulxaa'idi gabadha xaydka qabta arinkeedu muxuu yahay gabadhaa su-aashaas caaisho weydiiday gabadha xaydka qabta arinkeedu muxuu yahay taqdii xaalo ay qallaynayso asawma soomka walaa taqdii oo aysan qallayhayn asalaata salaada gabadhaa su-aashaas weydiida caaisho waxay tihi gabadha xaydka qabta salaadii ka tagtay ma qallaydo soonkana waa qallayda arrintaas maxay caaisha markaasay u sheegtay tir arrintaas nabigaa sidaas u kala saaray waa wax nas ku xihan wax caqli lagu ogaanayo maaha sharcigaa kala duway bayanad way cadayday caaisha radia allaahu canhaa bayanad caaisha way cadayday radia allaahu canhaa ilaa raadia ka noqdee anna haadaa arrinkaasu min alumuuri arrimaha inuu ka mid yahay arimaha atawqiifiyati naska ku xihan arimaha daliilka ku xihan allatii arimaha yutabacu la raaco fiiha arimaha annasu nas aayad iyo xadiis bisa lagu raaca waa arimo nas ku xihan arrintaas saasay caddayda caaisha xikmatu daalika xikmadda ku jirta maalmaha gabadho xaydka ay qabtaa soomin ah sharcigu leey maalmo kale qalle xikmaddu maxay ta ilaahay baa yaqaan laakiin culummadu xig kamay sheegay sheekhulislaam ibnu tamiya xikmo weyn sheegayuu noo soo qaadana wuxuu leeyahay xikmaddu waxay tahay gabar dhiig baxayd oo dhiig ka socda haddii la idhaha soon waa daciife maxaa yeele dhiiggeediina waa socdaa cuntadiina waa laga gooy waa daciife waa dhibtoone waa nuqsaane ma awoodayso ilaahna waa mid naxariis badan markaasaa la maalmaha dhiigu socdo iska afur maalmo kaloo dhiig kaa oo soonku iska noqonayo dabiicad caadi oodan ku dhibtoonin qalle laakiin iyadoo dhiig socdo hadii la yidhaha cuntadana ka gooyo cabitaanka ee gabadhu waa nuqsaane maaddadeediyaa baabe ilaahayna waa mid naxariis badan xikmaddaasuu sheegay xikmatu daalika arrinkaas xikmaddiisa qaala shaekhulislaam ibnu taymiya wuxuu hi wadamu dhiigga alladii dhiigga yakhruju soo baxa bilxaydi bisababi lxaydi xaydka sababtiisa fiihi dhiiggaas waxaa ku sugan khuruuju dami dhiig inuu soo baxa dhiigaa soo baxa dhiig bax ah ku sugan arrintaas fiihi xaydkii waxaa ku sugan khuruuju dami dhiig gabadha xaydka qabta yumkinuhaa waxaa suurtagal u ah an tasuuma inay soonto fii gayri awqaati dami dhiigga waqtiyaalkiisa qayrkiisa gabadhiina si aysan uga qabin cibaadadii weyneed oo ramadaan waxaa u suurtagal ah maalmahaas xaydka maalmaan ahayn inay qallaydo walxaa'idu gabadha xaydka qabta yumkinuhaa waxaa u suurtagal ah an tasuuma inay soonto fii kayri awqaati demi dhiigga wakhtiyaalkiisii qayrkiis fii xaalin xaaladna ay ku soomto xaaladoo laa yakhruju uusan soo baxayn fiihaa xaaladda damuha gabadha dhiiggeedii xaalad aysan dhiig baxayn inay soomto fa kaana marka wuxuu ahaaday sawmuhaa gabadha soomkeeda fii tilka alxaali xaaladda aysan dhiigbaxayn ay soomto fa kaana wuxuu ahaaday sawmuhaa gabadha soonkeeda fii tilka alxaali xaaladaas aysan dhiigbaxayn ay soonto sawman soon soonkoo muctadilan dhexdhexaad ah soon dhexdhexaad ayuu noqday soonkaasoo laa yakhruju uusan soo baxayn fiihi soonka dhexdiisa addamu dhiig gabadha dhiiggii ka bixi maa alladii dhiiggii yuqawii xoojinayay albadana jirka aladii jirka huwa maad alladii dhiiggii dheh alladii dhiiggii huwa isagu maadatuhu maadatlbadan jirka maadada uu ka samaysan yahay ahaa soonka la soomaya maalmaha xaydka maalmaan ahayn soon dhexdhexaaduu noqona oo aan dhiig bax jirin dhiiggu waa shaygii jirka xoojinayey waa shaygii jirka xoojinayey alladii waa dhiiggii huwa asagu maadatu maadatlbadan jirka maadadu ka samaysan yahay ahaa wa sawmuhaa laakiin gabadha soomkeeda fil xaydi xaydka dhexdeeda ay ku soomto yuujibu wuxuu waajibinaa an yakhruja meeshaas waa ya yakhruja yuujibu wuxuu waajibinaa an yakhruja inuu soo baxo fiihi soomka dhexdiisa damuhaa gabadha dhiiggeedii inuu baxo alladii dhiiggii huwa maadatuha gabadha maadadeeda ahaa wa yuujibu wuxuuna soonkaasu waajibinaa nuqsaana badanihaa jirkeedu inuu nuqsaamo wa dacfahaa iyo tabardaradeeda iyo wa khuruuja sawmihaa soonkeedii inuu ka baxo can ilictidaali dhexdhexaadnimo marka soonkii saddexdaasuu keenaa dilayraa iyadoo dhigbaxayda soon maadadeedii waa nuqsaami jirkeedii waa nuqsaama ayadii waa daciife soonkuna ictidaal qofka sooman xalay afuray suxuurtay aan jiranayn hadduu soomo waa qof iska dhexdhexaada dhibaato weynu ma haysato waa ka baxe iyadu sidaas waa daciife waa daciife fa umirat markaasaa gabadhii la amray an tasuuma inay soomto fii kayri awqaatilxaydi xaydka waqtiyaalkiisa qayrkood intaha waa dhammaaday warkii shaykhulislaam ahaani cudurdaarka labaad oo gabadha keeni kara ramadaanka inay iska afurto hadhowna qallaydo alxamlu waa uurka wal irdaacu iyo nuujinta oo aad ugu badan dumarka hoogaa mas'alana ay waayahan aad masalo kale loo oo ah dumarka ur kale iyo kuwa nuujinaya iska cuno iska cadooha waxbana ha qallaynina masaladaasuna ma xoog badna waa jirtaa cabdullaahi bnu cabbaas iyo cabdullahi bnu cumar inay mareen laakiin jamaahiiru ahlilcilmi waa khilaafay waxayna tahay masaladu waxay kudhinta ku dhisan tahay masale usuuli ah soonka ma qowl saxaabiya lagu waajibin maya aayad quraan iyo axaadiis mutawaatir ah iyo ijmaaca muslimiinta intuba waxay sheegayeen asaalatan soonku inuu waajibiy culummada muslimiintu marka waxay ka niqaashaan masale usuuliya oo waxay tahay aayadda qur-aan ama xadiidka nabiga qowl saxaabi ma lagu qasisi kara maya ma banaana in lagu qasiso saxaabi wuxuu ka mid yahay addoommada aayadda inay ku dhaqmaan ay waajibka ku ee qownkiisa lagama hor keeni karo marka labada shay laysku qasisayna waa inay istacaarudaan marka aayad qur-aanaa ku waajibiday gabar iyo wiil qof kastoo muslim ah oo qaangaara ah inuu soomo axaadiis oo mutawaatir ahaa ku waajibday qowl saxaabiyaa looga riday saxma saxma marka gabdhaha muslimaadka ilaahay ha ka baqeen soonka ramadaan waa arkaanta islaamka mid ka mida maaha masale fudud ilaahay hortiisa haddaad inta tagto adoo intaasoo soon aan midna soomin qallaynna iska cuni jiray badaran bixin jira oo lagu yihahdo war waa qaldaneed halkaas ma wa ma laga qaban kara aakhiro dii waagu kugu barya markaad aakhiro tagto maya laakiin maanta haddaad iska soonto haddaad soomi weynaad inta afurto hadhow qallaydo hadhow ilaahay agtiisa waa ka badbaadaysa ilaa waa gudatay marka mas'alo fudud maaha masaladu waa arkaanta islaamka tiir ka mida ramadaanka gabdhaha muslimaadka yaysan fududaysan badar iska bixi ha qallayni masaladaasa la iska daayo ha laga fiirsado yaan lagu degdegin natiijadeeda qofku ha ka fakaro ilaahay hortiisaa lagu horgeynayaa qofku u jawaabayaana ma jiro aayad qur'aanaana alla kugula waajibiyey xadii nabiya alla kulugala waajibiyey waxaa lagugula waajibiyey ijmaac waa cadda inay waajib kugu tahay in lagaa riday oo lasoo reebay oo lagu yidhi markaad uur leedahay markaad ilmanuujaydo afur aayad looma hayo xadii dhahaya haqalayna looma hayo xadiiaa jira sunanka ku yaalla abu dawud iyo qayrkiisba musaafirkuu ku cadfaya musaafirkana qalaa laga raba waxay tusaydaa inay musaafirka la mid tahay waa afuri karta gabadhi laakiin waa inay qallaydo ha qallayn xadiisku dhihi ma marka masaladaas yaan la fududaysan alxamlu uurka iyo walcirdaacu nuujinta alladayna labadaasoo yaxsul yaxsulu uu soo xasilaa alxamlu uurka iyo walcirdaacu nuujinta alladani labadaas oo yaxsulu uu soo xasilaa bisiyaami maca siyaamin soonka la jirkiisa fiihimaa uurka iyo nuujinta dhexdooda dararun dhib uu soo xasila calalmar'ati haweenayda ayada uu dhib u soo xasila haweentii kaliyahaa dhibku u imaana ow calaa ifliha ama ilmuhu u imaana ilmihii caloosha ku jira inay soo dhacaana laga cabsana kuwii noolaayoo dab banaanka joogay inay dhibtoodaanoo caana waayaana laga cabsana dhibka ilmihii keliyu ku dhaca gabadhii ku dhicima ama gabadhii keliyu ku dhaca ow calayhima ama labadaba waa ku dhaca waa ku soo xasila saddexdaasay noqon karta gabadha nafteeda in u dhibtoonaydo ilmaha keligood inay dhibtoonayaan inay labadoodu wada dhibtoodaan saddexda xaalada waa afuri kartaa fa innahaa gabadhaasu tuftiru waa afure fii xaali xamlihaa xaaladda ay uurka leedahay wa irdaacihaa iyo xaaladda ay nuujinaydo ilmaha marba haddii dhib yimaado haddaan dhib imaan ma afurayda ogow haddaan dhib imaan ayadoo la iska soomi ayadoo nuujayda iska soomi ee waxa la afuro waa haddii dhib yimaad waa inay afurto haddii dhib yimaad uma in kaana dararu dhibkii kala qaad marka dhibku hadduu ayada ku yimid oo nafteeda ay u afurtay qallo kaliyaha laga raba hadday ayadu awoodayoo ilmaha loo danaynayana qallana waa la rabaa cuntana waa la bixina waa la isku dara masaladii kuu kala qaadaa fiiri wuxuu ku yidhi kala qaad marka uma in kaana dararu dhibku hadduu yahay alladii dhibka afdarad ay gabadhu u afurtay min ajlihi dhibkaas daraaddiis yaxsulu mid u soo xasilay hadduu yahay cala difli caruurka dhibka ay gabadha u afurtay haddii caruurka uu ahaa ilmaha caloosha ku jiray u cabsato ayadoo dhib dareemi may ama ilmaha nooray nuujayday u cabsato istir amaad caana u weydaan oo caanuhu ka yaraadaan dhibku marka ilmaha kaliya hadduu ahaa ee ayadu aysan dhib dareemayn faqad ilmaha kaliya duunaha ayada ka sokay fa gabadhaasu taqdi waa qallayne maa cadadkii afdaratu ay afurtay maalmihii ay afurtay qallayne wa tudcimu waana quudine kulla yowmin maalin kastaba miskiina laba arimooda isku dare maalin kasta miskiinna waa quudine waana soo qallayne taas waa markii caruurka kaliya loo afuray wa in kaana dararu dhibku hadduu ahaa calayhaa korkeeda ama ilmuhu ha jireen ama keligeed ha ahaado waa laba xaalo marka ayadaa dhibka dareentay ayadaa dareenta ilmihiina dhibaa looga cabsado labadaas waa isku mid wain kaana dararu dhibku calayha korkeeda hadduu ahaa fainahu shaaniye yakfii waxaa ku filan minhaa gabadha alqadaau inay soo qallaydo wax raashina lagama rabo cunto bixinme cunto bixinme wadaalika xukunkaasuna waa lidukhuulilxaamili kee laga qaatay xukunkaas wadaalika xukunkaasu lidukhuulilxaamili waa gabadha uur kale inay soo gelaydo iyo wal walmurdici midda nuujine fii cumuumi qowlihi ilaahay qowlkiisa cumuumkiisa tacaala ila wuu sarreeyaa oo ilaah wuu yidhi wacala ladiina kuwii dushooda waxaa ahaaday yudiiquunahu soonka awooda laakiin ilmihii u cabsadeen fidyatun ayaa ahaatay ka bedelo dacaamu miskiinin miskiin la quudintiis ayaa dushooda ahaatay marka hadday soonka awoodeen ilmaha loo cabsaday waa in cunto la bixiyo waana in lasoo qaleeyo qaala alxaafid ibnu kaiir wuxuu uhi raximah اllah fii tafsiiri tafsiirkiisa wuxuu ku yidhi wa mimaa kii waxaa ka mid a ah yaltaxiqu haleela bihaadalmacnaa macnahan aayaddu sheegay alxaamilu gabadha uurka leh waalmurdicu gabadha nuujinaysa idaa khaafataa hadday u baqaan calaa anfusihimaa nafafyaalkooda ow calaa waladayhima ama caruurkooda intaa waa dhammaaday warka ibnu kaiir wa qaala shaykhu lislaam ibnu taymiya wuxu uhi raximahullah idaa kaanat ilxaamilu gabadha uurkale hadday tahay takhaafu mid u baqayda calaa janiiniha uurjiifkeeda ilmaha caloosha ku jira hadday u baqayso fa innahaa gabadhu tufdiru waa afuree wa taqdii waxayna qallayneen can kulli yowmin maalin kastaba yowman maalin ta afurto ay maalin kastoy afurtay maalin kale qalayne taas waa afurkii maalin walba maalinay ka qalayne cuntadiina waat wa tucimu waana quudine can kulli yowmin maalin kasta miskiinan ilaa ilmahay u afurtay nafteeda uma afurine miskiinay quudine ridlan meeqay siine oo min khumsin muufa ah, amase waxa weya qamardiga muufaha ah laga sameeyo intahaa waa dhammaado rodol hadii la yidhahdana saac barkiis ma ahane waa mud ah, ama wax ka siiya mudba ka yarba mud waa ka sii yari tambiihaad haddana masaa'ilu nagu baraarujinaa gabar waxaa jirta la yidhaha mustaxaado oon horay u soo barannay waa gabadha dhabar furanka qabta oo dhiigu iska socdo ayada xayd maaha umulna maaha waa dhiig baxay qabtaa gabadhaas iyadu waa soomayda ma afuraydo wuxuu yidhi almustaxaadatu gabadha mustaxaadada wa hiya mustaxaadadu allatii waa gabadha yatiihaa uu u imaanaa damnun dhiig dhiigoo laa yasluxu aan u suuban an yakuuna inuu yahay xaydan kamaa sabaqa sidii soo hormaray yejibu waxaa ku waajibaya calayhaa gabadhaas asiyaamu soonaa ku waajiba walaa yajuusu lahaa uma bannaana alifdaaru afur min jli istixaada istixaadada dartiis ay u afurto wax kale haddaysan u afurayn istixaado inay u afurtaa uma banaana qaala shaykhulislaam ibnu taymiya wuxu uhi raximahullah lamaa dakara markuu sheegay ifdaar alxaa'id gabadha xaydka qabta inay afuraydo hadalkan oo halkan ka bilaabay wuxuu la socday hadalkii hore oo ibnu taymiya soo aragno xikmadda xikmadda gabadha xaydka qabta u afur la yidhi hadalkaasi hadalka saasayba iskugu xigaan ah, hadalkaas markuu dhamaada kanu ku xidhi hadalkaas marka waxaa u dambeeyey fa umirat waa la amray an tasuma fii kayri awqaati alxayd bikhilaafi istixaada uu yihi marka gabadha xaa'idadaa waxaa khilaafsan midda gabadha waxaad tidaa xaa'idadaa waxaa khilaafsan gabadha mustaxaadada oo dhabar furanka qabta wadaalika xukunka musta xukunka xaa'idada soo qadaro wadaalika xukunka xaa'idada multabisun waa mid ku dheehan bikhilaafi listixaadati istixaadada khilaafkeed istixaadada waa khilaafsantahay gabadha xaa'idada maxaa yeelay fa ina alistixaadata dhiiggan oo istixaadada la yidhaah tacumu way camiime awqaata zamaani waqtiyaalka oo dhan awqaata zamaani zamaanka waqtiyaalkiisoo dhan marka lama arko wati la yidha watigaas ale ah, saas darteeda haddii la yidha gabadha ha soomin waxaa ka dhalanaya weligeedba inaysan soomin xaydku mogta maalmuu ahaa maalmo uusan jirinaa la qalaynayo laakiin haddii la yidhaha gabadha mustaxaabada iska afur macnaheedu waxay noqon weligaaba ha soomi ilaa iyadoo iska socdaa dhiiggeedu marka awqaadii oo dhan xamiima walaysa uma sugnaanin lahaa lilmustaxaada gabadha mustaxaadada ah walaysa uma sugnaanin lahaa lilmar'ati lmustaxaada dhe gabadha mustaxaadada uma sugnaanin waqtun waqti waqtigoo tu'maru lcamru fiihi waqtiga bisawmi gabadha xaa'idada waqti aysan xaa'ido ahayn aan la heli karin oo la amro inay qallaydo laakiin gabadha mustaxaadada waqti maleh la amro oo la idhaha waqtigaasaan dhiig lahayne qallee wa kaana daalika dhiigga istixaadaduna wuxuu ahaaday laa yumkinu mid uusan suurtagal ahayn alixtiraasu minhu in layska ilaaliyo layskama ilaali karo waqti walba waa socda wa kaana wuxuu ahaaday daalika dhiigga istixaadada laa yumkinu miduusan suurtagal ahayn alixtiraasu minhu in layska ilaaliyo ka darci lqay wuxuu la mid yahay mataga ama hunqaacada qofka ka soo baxsata soonka ma jebiyo qofka hadduu asagu iska keeno hunqaacada soonku waa ka jeba laakiin hadduu ka soo fakado soon ma jebiyo dhiigga istixaadaduna waa saas oo kale waa wax iska socda ka darci lqayl matagamahu qaacada oo soo baxsadayuu lamidi wa khuruuji dami iyo dhiig soo baxay biljiraaxi bisababiljiraaxi dhaawac sababtiis u soo baxay iyo wa damaamini boogo ama nabaro fiiri qofka sooman haddii matag ama hunqaaca soo dhaafto soon kama jabo qofka sooman haddii dhaawac gaaroo dhiig ka daato soonku ka jebima qofka sooman meel awal nabar uga yilay hadii inta danqato oo wax gaaraan dhiig ka yimaado soonku ka jebima istixaadadu saasoo kale wey waa xidid oo dhiig ka socdo kaasu lamidi qofka sooman xataa dhiig waa iska qaada shaybaar ku tagaa bal qof jiranu dhiigu shuba hadduu u hadduu yahay qof qawi ah oo aan daciifa ah, dhiigkaas caadigaa ah ma u jabo soonka wlxtilaami wa kalxtilaami wuxuu la mid yahay ixtilaamka qofka isku qarweyn oo menidu ka timid qofka sooman maalintii hadduu seexdo maalan oo meni ka timaado soon ka jabi maa ah, soon ka jabi maa ilaa wuxuu qiyaam u leeyahay ma ahani wlxtilaami wa kalxtilaam wey iyo wanaxwu daalika wixii intaas la mid oo mimaa shay ah laysa lahu uusan u sugnaanin waqtun waqti waqtigoo ee matag maru imaana lama yaqaan ee dhiig nabar maru kugu dhacaa lama yaqaano dhiig imaana waxaas marka soon ma jebiyaan ixtiraamku waa saas wakti aad ixtiraamayda adugu ma taqaani waxaas marka soon ma jebiyo oo mimaa shay an lahu usan u sugnaanin waqtun waqtigaasoo muxadadun la xadeeyey waqtigoo yumkinu uu suurtagal yahay alixtiraas minhu in la iska ilaaliyo falam yujcal marka lagama yeelin oo sharcigu kama yeelin falan yujcal lagama yeelin haadaa dhiigga istixaadada munaafiyan mid diidaya lisowmi soomka lagama dhigin ka damil xaydki sidii dhiigga xaydka oo kale intaa waa dhammaaday warka ibnu taymiya afaani mas'alada labaadan baraarujina waxay tu yidhi shiiku yejibu waxaa waajib ku ah calal xaa'idi gabadha xaydka qabta wa calal xaamili gabadha uurka leh walmurdici gabadha caruur nuujinayda saddexdaas waxaa waajib ku ah idaa afdarna markay afuraan qadaau maa cadad la qallayntiis afdarnahu ay afureen cadadkii ay afureen waa inay qalleeyaan goormay qallaynayaan ramadaanka ay afureen markuu dhammaado iyo ramadaanka kaloo ka dambeeya inta u dhaxayda waa inaysan ramadaanka kale gaarsiin ramadaanka kale inay gaarsiiyaan ayagoo qallay kara uma bannaana waxaa la rabaa inay qalleeyaan intaan ramadaanka kale la gaarin hadday qalleeyaan wax kale lagama rabo laakiin ayagoon cudurdaar lahayn oo qallayn kara hadday dib dhigaan oo ramadaanka kale gaadhsiiyaan haddow cuntana waa laga raba qallana waa laga raba ila qaladay sameeyeen fiiri yejibu waxaa waajib ku ah calal xaa'idi gabadha xaydka qabta wa calal xaamili gabadha uurka leh wal murdici gabadha nuujinaysa idaa aftarna markay afuraan waxaa waajib ku ah waa kan faacilka yejibu qadaau maa cadad in la qalleeyo afdarnahu ay afureen cadadka fii maa waqtina lagu qalleeyo bayna ramadaana ramadaanka u dhaxeeya alladii ramadaankii aftarna ay afureen minhu ramadaanka wax ka mid ah iyo wa ramadaana ramadaanka ramadaanka alqaadimi soo socdo imaana ramadaanka ay afureen iyo ramadaanka ku xigoo ka dambeeya oo imaana inta u dhexeey waa inay ku qalleeyaan weliba waxaa fiican inay dedejiyaan wuxuu ku yidhi walmubaadaratu degdegta a ah, afdalu fadli badan weliba fiiri marka ramadaankii kale ay ka dhiman tahay tiradii lagu lahaa tiro la-eg waajibay ku tahay inay soomaan hadday awoodaan maalan toban maalinaa lagu lahaa ramadaankii kalena tobanaa ka dhiman hal maalin ma afuri karaan haddayba awoodaan hal maalin uma banaan markaas waajib wey taasuu kuu sheegaa wuxuu ku yidhi waidaa lam yabqa markuusan ka harin calaa ramadaana ramadaan ramadaanka alqaadimi ee soo galaa ilaa qadrulayaami maalmihii qadarkood maahane allatii maalmihii afdarnahaa ay afureen faynaw shaniye yejibu waxaa ku waajibaa calayhina dumarkaas siyaamulqadaa'i qadihii inay soomaan maxaa muxuu ugu waajibaa xataa laa yadkule si uusan u soo gelin calayhina dushooda ramadaanun jadiidun ramadaan cusub walxaalna uusan ramadaanka cusub soo gelin calayhina korkooda siyaamun soon uu ahaaday soonkaasoo min ramadaana ramadaan xaggiisa ka ahaaday alladii ramadaankii qablahu kaas ka horreeyey si aan ramadaanka cusub u imaan ayadoo ramadaanka hore lagu leeyay gabdho badanna way fududaystaan waxaasaa ku dhaca markaasay leeyihiin shanaa ka soo wareegtay ee shantaas hal sana intay soo wareegayso qofku fursad inuu helay u badantay waa jiraan kuwaan fursad helin oo iska xanuunsan laakiinba haddiiba caafimaad jiro soddon maalin miyaa la soomi waayey labiiyo bilood haddiiba caafimaad jiro waa la soomi karaa marka waa arin qalad ah inuu ramadaanka kale kugu gaaro marka waa inay qalleeyaan sidaasaa waajib ku ah si aan ramadaanka kale u soo gelin ayadoo midkii hore lagu leeyahay ah, midkii hore fa in lam yafcalna haddaysan dumarku sidaas yeelin oo ramadaankii kale soo galo ayadoo kii hore lagu leeyahay fain lam yafcalna haddaysan sidaas yeelin oo wadakala uu soo galo calayhina korkooda ramadaanu ramadaan walxaalna uu u soo galo calayhina korkooda siyaamun soon uu yahay soonkoo min ramadaana ramadaan xaggiis ka ahaaday alladii ramadaankii qablahu midkaan soo galay ka horreeyey ayadoo ramadaankan soo galay kii ka horreeyey lagu leeyahay haddii kii kale soo galo oo u yimaado walaysa lahuna dumarkaasna uusan u sugnaan cudrun wa cudurdaar qaar waxaa jiraan sanadkao dhan hal maraysan oo jirana kuwaas ayaga la mid maaha laakiin ayagoon cudurdaar lahayn oo heli karin maalmo ay qallay karaan oo ay soo martay fursad ay ku qallay karaan walaysa lahuna ayadousan u sugnaan cudrun cudurdaar fii takiirihi takhiiri اqada qadahaas dib in loo dhigay fii takhiirihi takhiiri اlqada qadaha dibdhigidiisa ayagoon cudurdaar u lahayn hadduu ramadaanka kale soo galo wajaba waxaa ku waajibaya calayhina korkooda alqadaau qade kanaa la soomaa soo galay markuu dhammaadaan kii hore la qalayna intii ka dhimaneed kaliya qalla maahan marka waxaa kaloo ku waajiba wa itcaamu miskiinin miskiin in la quudiyo can kulli yowmin maalin kastaba maalin kastana waa in miskiin ay quudiyaan taasaa ku soo siyaadaysa wain kaana takiirkii dhe isimka kaana ka dhiga takiiru lqada wain kaana dibdhigii licudrin cudurdaar hadduu u sugnaaday gabadhii fursadba meherin ay ku qallaydo falaysa calayhina korkooda ma ahaanin ila alqadaau qada maahane wax aan qallahayn laguma laha qallo kaliyaha lagu leeyahay markaas wakadaalika sidaasoo kale waxaa ah man gabadhii kaana calayha korkeeda uu ahaa qadaaun qade bisababi ifdaari afur sababtiis limaradin jiro loo afuray ow safarin safar loo afuray xukmuha gabadhaas xukunkeedu ka xukmi man qof xukunkiisoo kale wey afdarad u afurtay lixaydin xayd cala tafsiili saabiqi tafsiilkii iyo kala saaridii noo soo hormaray gabarna maahana rag iyo dumar waaba isku mid masaladan gabar kaliya maaha qofkii uu afuray maalan jiru ama safar hadduu helo fursad uu ku qalleeyo qallay diido oo ramadaankii kala yimaado ramadaankaasuu soomaa markuu dhammaado qallana waa laga rabaa raashinna waa laga rabaa laakiin qofkii aan fursad helin uu ku qalleeyo oo ramadaankii kale ku dhasho ramadaankaanu soomaa hadhowna kii horu qallayna raashinna laguma laha ilaa fursad ma helini marka gabadha keliya maa rag iyo dumar isku mid tambiiha saddexaad laa yajuusu uma bannaana lilmar'ati haweenayda an tasuuma inay soomto tadawucan sooman tadawucan soom sunna haweenayda uma bannaana soom sunna inay soomto idaa kaana zawjuha ninkeedu hadduu yahay xaadiran mid jooga ilaa biidnihi asagu in u fasaxo maahan ninkeedii gabadha hadduu joogo soon sunnaa ma soomi karto isagoon u fasixin soon sunnaa ma soomi karto isagoon u fasixin limaa xadiidkiiaa u daliila rawaa u wariyey albukhaariyu wa وغayruهma can abi hurayra radia الlahu canhu ana النabiya nabiga salى الlahu عalيه waslm qaala nabiga wuxuu yidhi laa yaxilu xalaal uma ahan limra'atin haweeney an tasuuma inay soomto walxaal zawjuha ninkeedii shaahidu uu joogo ilaa biidnihi idankiisa maahan nabigaa yidhi sal اlahu alay marka soonka sunno weeye maxaa tusa inuu sunno iyo soonka laga hadla waa kana ramadaanka ninka laga yeeli ma afur wa fii bacdi riwaayaati waxaa ku sugan cinda axmed wa abi daawuud ilaa ramadaana ramadaan maahane ramadaan nin la weydiima asaga ilaaha waajibiyey marka laakiin gabadha ninkeeda hadduu u fasaxo kow iyo gabadha ninkeedii uusan la joogina ka maqan yahay labo iyo gabadha aan nin ninka lahayn saddexdaas soonka sunnada waa inay badsadaan ilaa waa gaashaankii naarteed saddexdaas waa inay badsadaan gabadha ninkeedii u fasaxay gabadha ninkeediiba uusan joogin hadduu maqan yahay waxba la weydiima waa la iska sooma iyo gabadha aan nin ninka lahayn saddexdaas wuxuu yihi shiiku amaa idaa samaxa lahaa hadduu u saamaxo u ogolaado gabadha zawjuha ninkeedii bisiyaamin soom tadawucan oo sunnaa ow lam yakun hadduusan ninku ahayn xaadiran mid jooga cindaha agteeda ow lam yakun lahaa gabadha hadduusan u sugnaanin zawju ninba fa innahaa gabadhaas yustaxabu lahaa waxaa loo sunneeyaa an tasuuma inay soonto tadawucan soo sunna waa sunnu khusuusan gaar ahaan al ayaama maalmihii waa inay soomto allatii maalmaha yustaxabu la sunneeyo siyaamuhaas la soomideeda ka yowmi اlinayn sida maalin kastoo isniin wa yowmi اlkhamiis sida maalinta khamiista wa alaaثati ayaamin saddex maalin min kulli shahrin bil kasta saddex maalin middaa rabta ka dhigo saddexda maalin laakiin waxaa fadli badan maalinka saddex iyo toban bishu tahay maalinkay afar iyo toban tahay iyo maalinkay shan iyo toban tahay ayaamulbiid a laidhaha kuwaasaa usii fiican maalmo kalena waa ka dhigan karta iyo wa sittati ayaamin wa sittati ayaamin lix maalin inay gabadhu ka soonto min shawaal bisha shawaal raggiina waa la mid waxaanoo iyo wa cashri dilxija tobanka bisha dilxija u horreeya maalinta ciidda ka jar waa sagaal maalinta ciidda ma bannaaneen iyo wa yowmi carafata yowmi waaye-ah hadda ogow laba dhibcoodaa laga rabaa wa yowmi carafata iyo maalinta carafa waa qofkan xaajiga ahayn xaajiga asaga inuu afuraa sunnaa nabigu waa afuray markuu carafa taagnaa iyo wa yowmi caashuuraa maalinka ay toban tahay bisha maalinka ay toban tahay bisha muxaram maca yowmin ayadoo weliba maalin la jiro maalinkoo qablahu ka horeeya waa maalinka sagaalaada lagu daraa ow yowmin bacda ama maalin ka dambeeya ilaa annahu shaamiye masale muhiim uu kuu sheega soon sunnaa gabadhii soomayda waa inay waajibka marka hore qallaydo ee ayadoo qalle lagu leeyahay inay soon sunnaa iska soonta ma fiicna ilaa annahu shaamiye laa yembaqii ma habboona lahaa gabadha uma habboona an tasuuma inay soonto tadawucan soon sunnaa walxaalna ay sunno soonto calayha korkeeda qadaaun qade uu yahay qadahaasoo min ramadaana ramadaan ah xataa tasuma ilaa ay marka hore soonto alqadaaa qada raggana waa la mid nin ramadaan lagu leeyahay inuu sunno iska sooma ma fiicno wallaahu aclam tambiiha ugu dambeeya idaa dahurad wuxuuga hadlaa gabadha haddii aan soo niri markay xayd qabto ramadaanka waa iska afuree haddii maalinkii ramadaan maalin dhexdeed dhiiggii ka go-o barqadiiya dhiiggii ka go-ay duurku waa tukeen maxay samayneen waxaa fiican inay af haysato shiikuna wuxuu dhihi doonaa waaba waajib maalinkaas inta ka dhiman waa waajib inaysan wax cunin ah, inay af haysataa waajibka waa madhabka xanaabilada shaaficiyaduna waxay dhahdaan waajib kuma ahane waa sun inay af haysato labadooda waxay isla ogolyihin inay fiicantahay inay af haysato ah, taasuu kuu sheegaa idaa dahurad hadday daahir noqoto alxaa'idu gabadhii xaydka qabtay fii afnaaci nahaari maalinka dhexdiisa maalinkii dhexdiisaay daahir noqotay min ramadaana ramadaan xaaluu ka mid yahay nahaarkaasu fa innahaa gabadhu tumsiku waa ka joogsanee cuntada baqiyata yowmiha maalinkeedaas inta ka hartay wa taqdii cuntada maahane wax alla wixii wax afuriyay ka joogee fa gabadhu tumsiku waa ka joogee can ilmuftiraati wey wax alla wixii wax afuriya baqiyata yowmiha maalinkeeda inta ka hartay wa taqtadiihi waana qallayne maalinkaas maca alayaami maalmihii la jirkooda allatii maalmihii afdarathaa ay afurtay bilxaydi bisababilxayd ay u afurtay maalmihii xaydku socday oo ay afurtay siday u qallaynayday maalinkaanna u qallayne afhaysigu ma waajiba mase waa sunno wa imsaakuhaa inay ka joogto can ilmuftiraati waxyaalaha wax afuriya baqiyata alyowmi maalinka inta ka hartay alladii maalinkii dahurad ay daahir noqotay fiihi maalinka dhexdiisa yejibu calayha waajibu ku yahay ixtiraaman xurmayn la xurmaynaa lilwaqti maalin ramadaan qof daahira aan musaafir ahayn jiranayn inay wax iska unto iska cunto waa laga fiican waa waajib xanaabiladu saasay qabaan shaaficiyada waajib maahaniley cayl sharcigay ku afurtay gabadha marka waa sunnay leyihin iyagu wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina moxamed